نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الايمان باب الحديث الثامن عشر xadaثna abulyamaan oo ah alxakm bnu naafic alximsi waanu soo marnay qaala ahbarana shucayb oo ah ibnu abi xamza abi xamana dinaar magaciisa loo yaqaano raggii ka qaatay ibnu shihaab waa ragga lagu kalsoonida badan yahay can zuhriyi oo ah muxamed ibni muslim ibnu shihaab azuhri awowgii loo nisbeeyey qaal waxa uhi ahbaranii abu idriis caaidullah ibnu cabdillaah alkhawlaani ashaami taabiciintii waaweynaa ka mida ana cubaadaa bna samit radia allahu tacaala canhu abulwaliid lagu kunyeeyo alansaari uma alkhasraji radia allahu tacaala canhu wa kaana wa ahaa cubaada shahida badran dagaalkii badar mid xaadiray buu ahaa oo ka soo qayb galay waxaana loo tilmaamaya dadka waxa weeye badar ka qayb galay fadiilada ay leeyihiin in meesha lagu tilmaamo wma yudriika lacala allaha alaca cala ahli badrin faqaala acmaluu maa shitum baa inoo soo socdo wa huwa isagu axadu nuqabaa waa cuqaashii ama waa madaxdii mid ka mida leylat alcaqaba habeenkii waxa weeye leylat lcaqaba ee nabigu ansaaru la baayactamay ana rasuul اllahi sal اllahu alayh waslama qaala waxaa weli wlxaal xawlahu iyadoo hareerihiisa ay ahaadeen cisaabatun koox oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mida wuxuu hi nabigu baayicuunii igula ballama oo igula baayactama calaa anlaa tushrikuu inaydan la wadaajin billaahi alla shayan shayna inaydan cibaadadiisa la wadaajin walaa tasriquu waxaad igula ballantaan inaydan waxba xadin walaa tasnuu inaydan zinaysan walaa taqtuluu wlaadakum ubadkiinna inaydan layn hadday wiilal yihiinna khashyata imlaaq faqri idinkoo ka baqaya inaydan u layn hablihiinna khashyata alimlaaqi walcaar faqri iyo ceeb inay ceeb idiin soo jiidaan inaydan ubadkiinna u layn walaa tatuu inaydan la iman bibuhtaanin been abuur taftaruunahu aad ku been abuuranaysaan bayna hortood iyo wa arjulikum lugihiinna yacnii looga jeeda labada xubnood waxa loo tilmaamay waa labada ugu badan ee qofku ku shaqeeyo ee uu ku kasbado laakiin waxaa looga jeedaa taftaruunahu calaa anfusikum nafihiinnu ay been abuuranayaan aw min anfusikum nafihiinna ka soo baxaya macnahaasaa looga jeeda yani nafihiinnu yaanay been abuurad samayn walaa tacsuu inaydan caasiyin fii macruufin sama iyo wanaag wixii laydin farana inaydaan caasiyin famankii wafaa oofiya oo minkum idinka idinka mida fa ajruhu ajarkiisa iyo mushqaayadiisu cala allahi ilaahay dushiisa ayay ahaatay waman axadkii asaaba haleela ee min dalika kaa la soo sheegay xaggiisa shay shay la fa cuuqiba la fi dunya adduunyada lagu ciqaabo fa huwa ciqaabtaasi kafaaratu lahu kafaara gud bay u noqonaysaa iyo dembi dhaaf waman axadkii asaaba haleela min dalika kaa xaggiisa xaalu ka yahay shay-an shay satarahu allaahu kadibna ilaahay uu asturo oo bimacnaa aan adduunyada lagu ciqaabin fa huwa isagu ila allaahi xaalkiisu xagga alle ayuu ahaaday in shaaa haddii uu alla doono cafaa canhu waa cafinaya wain shaaa haddii uu doonona caaqabahu waa ciqaabaya fabaayacnaahu waanu kula baayactannay calaa dalika arrimahaasaanu kula baayactannay xadiikan wuxuu ku saabsan yahay iimaanku waxyaabaha uu u baahan yahay kitaab liimaan baynu ku sugannahay wuxuu ku tilmaamaya imaam lbukhaari sida xadiidka laga faa'iidaysanayo iimaanku inuu ballaadhan yahay waayo iimaanka waxaa asal u ah in lagu badbaado waxaana la tilmaamaya qofku isagoo mumina inay suurtogelayso in waxawe ciaab inuu mutaysto xadiika waxaa laga qaadanaya acmaashu waxawe inay iimaanka ka mid tahay iimaankuna inuu u baahan yahay acmaal uu u baahan yahay waxa wey dhammaystiraysa si uu qofku iimaankiisa ugu badbaado waxaa xadiika lagu tilmaamay masaail badan baa lagu tilmaamay waxa ka mid ah masaaishaas qofku iimaankiisa haddii uu kula yimaado macaasi iyo dunuub oo in ka ah halkan lagu tilmaamay dunuubtii waaweynayd wax ka ah lagu tilmaamay halkan haddii laga helo qofkaasi axwaal inuu waxawey u dhaxaynayo midi waxay tahay adduunyada in lagu ciqaabo ciqaabta adduunyada lagu ciqaabayana waa laba ciqaabtii xadka ahayd sharciga ahayd iyo ciqaab musiibo xanuunno ubadkoo laga qaado isagoo caydhooba masaa'ibo kaloo adduunyo ah in waxa weeya lagu ciqaabo haddii dembigu uu yahay dembi weyn xadna uu ka dhalanayo xadna uu ka dhalanayo adduunyadana lagu ciqaabo ciqaabtaasina ay tahay xadkii dembigaas ka dhalanayay ta noocaasa jumhuuru ahlilcilmi waxay qabaan isagoo xitaa aan toobad keenin xadkaa laga ogay inuu towbad u yahay xadkaa laga ogo inuu towbad u yahay waa sida xadiiku tilmaamaya man asaaba min dalika shayan facuuqiba ciqaabta ugu horeysa waa ciqaabtii sharciga ahayd waa sida jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan loo badan yahay ee saxiixa xooga badan unuubtii waaweynayd ee xadku ka dhalanayay haddii qofka xadkii laga oogo xataa haddii towbad gaara ah aanu la iman xadkaasoo keliya ugu filan in waxa weeye dembigiisii laga maydho masalada waa laga qaadanaya haddii masaladaas sidaa la yidhaahdo waxaa imanaya xadiidka abi hurayra ee sunanta ku yimi ee nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam maa adri tubbac laciina kana am la wma adri dulqarnayn nabiya kana am la wma adri alxuduud kafaaraat lihliha am la xadiikaas waa xadii axiixa ah waxa uu tilmaamayaa nabigu calayhi salaau wasalaam inuu leeyahay ma kala ogi oo garan maayo xuduudda haddii dadka laga ogo ma dembi dhaaf baa mise ma aha xadiika iyo culimmada qaar waxay yidhaahdeen xadiikaasaa dambeeyey yani xadiikanaa dambeeyey oo nabigu calayhi salaau wasalaam ma kala ogeyn laakiin markii dambaa loo kala sheegay oo xadiiu cubaada ayaa dambeeyey oo tilmaamaya xuduudda haddii qofka laga oogo dembigiisa in loo dhaafayo kafaarad ayuu tahay waana macnaha muuqanaya nabigu inuu idhaahdo calayhi salaau wasalaam ma kala ogi kadibna uu gooyo nabigu calayhi salaau wasalaam waxaynu dareemaynaa nabigu inuu dib ogaaday ama loo waxyooday jamcintaasaa lagu jamciyey laakiin ishkaalaad badan baa ka dhashay oo culimmadu ay ku keeneen ishkaalka waxa ugu weyn waxa uu yahay xadiikan sida laga fahmayo nabiga calayhi salaau wasalaam waa bayco lala galay wey matnana waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa axadu nuqabaai leylat alcaaba waxa weeye leylat alcaqaba oo nabigu calayhi salaatu wasalaam intaan uu usoo hijroon waxa weeye madiina heshiiskii uu saxaabada la galay ayaa laga fahmayaa matniga heshiisku inuu dhacay qabla alhijra inuu dhacay xadiikan maa adri alxuduudu kafaaraatu liahlihana waxaa soo warinaya abu hurayra oo soo sanadkii toddobaad hijrada dabadeed sida awgeed halkaa waxaa laga fahmayaa aahiran sida muuqanaysa xadiidka abi hurayra inuu dambeeyey oo maa adri inuu dambeeyey baa laga fahmaya sida awgeed baa culimmada qaar ku jawaabeen jawaab odhanaysa xadiidka abi hurayra laftiisu xilligiisu ha dambeeyo laakiin waa mursal saxaabi wey oo xadiidka abi hurayra kan waa ka horey oo wuxuu ahaa xitaa qabla baycat alcaqaba alula waaniya waa ka horeeye laakiin axaabi buu ka qaatay goobjoog ahaa wuxuuna soo wariyey xilligii uu soo islaamay dabadeed laakiin jawaabtaasi waa baciid aad bay u fog tahay laakiin jawaabta saxiixa ah waxay tahay saxaabigan cubaadat bnu saamit wuxuu soo warayaa baycooyin kala duwan baycooyinkaasina waa kala duwanaayeen baycada baycat lcaaba ee cubaada uu soo warinayo kumay sugnayn acmaashan iyo axkaamtani kumay sugnayn laa tasriquu walaa taznu walaa tatuu bibuhtaan acmaasha noocaasa iyo baycada noocaasa waxay dhacday xili dambe ayay dhacday welibana waxay dhacday bacda fatxi makka waayo isla baycadan waxaa soo warinaya cabdulaahi bni camr bn اlcaas oo isagana islaamkiisu uu dambeeyey ayaa soo warinaya baycadani waa bayco dambaysay baycadii cubaadat bni saamit ee baycat lcaqaba bayco dambaysay wey waana bayco dambaysay xadiidka abi hurayra ee tilmaamaya maa adri alxuduudu kafaaraat liahliha am la sidaasaynu isu waafajinaynaa marka waxaanu leenahay raajixu wuxuu noqonaya nabiga calayhi salaau wasalaam in loo waxyooday markuu xadiiskaasi soo baxay xuduudku ma kafaara mise ma ah ka bacdi nabigu calayhi salaau wasalaam xadiikan inuu ku waxaana ka dhalanaya xuduuddu inay kafaara noqonayso qofku ha toobad keeno ama yaanu toobadkeenin masalada labaad waxay tahay haddii dambigu uu yahay dembi xad uu ka dhalanayo qofkana la ciaabo laakiin ciaabta lagu ciaabay ay noqoto masaaib adduunya lagu ciaabo ma u noqonaysaa kafaar ma u noqonaysaa mise u noqon mayso jumhuurtu waxay qabaan kafaar inaanay u noqonayn dunuubta noocaasa waxa lagugu dhaafayaa ama towbad alle aad u toobadkeynayso oo adiga iyo alle ku dhaxaysa ama waxa lagugu dhaafayaa in xadkii lagaa oogo laakiin masaaibta kala duwan ee kugu imanaya unuubta noocaasa kafaara u noqon mayso sidaasaa raajix waxaa kaloo xadiidka lagu tilmaamay qofku haddii uu waxa weeye dembigii ka toobad keeno oo alle subxaanahu wa tacaala uu uga soo noqdo waxa weeye iyadana in loo dhaafayo yadana waxa weeye in loo dhaafayo xataa haddii uu yahay dembi uu xad ka dhalanayo haddii isaga iyo alle uu u noqdo oo uu toobad keeno in waxa weeye towbadaasi haddii ay nasuuxo tahay in waxa weeye loogu cafinayo oo waxa weeye alle subxaanahu watacaala ugu dhaafayo laakiin halistay leedahay waxay tahay towbada aad la imanaysa lafteeda cibaado ah in lagaa aqbalayo inaan lagaa aqbalin ma kala ogid waxallahuba xadkii waxa weeye lagaa oogaya haddii lagaa oogo iyada waxa weeye taasaa kuugu filan noocan maa damaanad baad haysataa laakiin haddii towbad lagu kaaftooma xaq baad u leedahay axaadiistana waa laga fahmaya nabigu calayhi salaau wasalaam saxaabadii uu celinayay bal waxa dhacday sida waxa weye saxiixa ku timi nabigu calayhi salaau wasalaam ninkii saxaabiga ahaa ayaa yimi ee yidhi asabtu xaddan faaqimhu calaya nabi allow xad baan galay ee ha la iga oogo nabigu uma jawaabin calayhi salaau wasalaam waa ka gaabsaday salaadii baa la qiimay markii salaada la tukaday buu ku soo noqday wuxuu uhi nabi allow innii asabtu xaddan faaqimhu calaya xad baan haleelay ee ha la iga oogo nabigu wuxuu uhi alam takun sallayta macana hadda miyaadan nala tukanayn haa buu yidhi nabigu wuxuu uhi taasaa lagugu dambi dhaafay salaadiisibaa toobad laga dhigay maadaama uu soo jeedo oo uu diyaar u yahay inuu toobad keeno xadkana laga ogo tiibuu nabigu calayhi salaau wasalaam uuga dhiga tobad uga dhigay ntaa waxaa laga qaadanaya qofku hadduu toobad keeno wixii xadow ka dhalanayay baynahu wa bayn allah inay waxa weye dhici karto intaa loogu dambi dhaafo xadkiina uu sidaa kaga dhaco waxaa kaloo xadiidka lagu tilmaama qofku haddii aanu toobad keenin man asaaba min dalika shayan uma satarahu llah unuub waaweyn baa ka dhacday unuubtiina kama toobadkeenin allana subxaanahu watacaala waa asturay yani adduunyada laguma ciqaabin xadkiina lagama oogin allana subxaanahu watacaala sidaasuu ku asturay wuxuu noqonaya taxta almashiia inuu alla u cafiyo u dambi la ciqaabo wuxuu mutaystay lagu ciqaabo labaduba waa suuragal in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa taxta almashiia ayuu noqonaya baabun min addiini alfiraaru min alfitan wuxuu baab u yahay diinta inay ka mid tahay alfiraaru min alfitan fitnooyinka in laga baxsado qala abu cabdillah xadaana cabdulahi bnu maslama cabdulahi bnu maslama ibni qacnab alqacnabi waa nimankii imaamu maalik muwaaa ka warinaya nin ka weeye waana nimanka loogu kalsoonida badan yahay wey cabdulahi bnu maslamata alqacnabi awowgiina waa qacnab nisbadiisuna waa qacnabi can malik imaami daar lhijra malik ibni anas can cabdiraxmaan ibni cabdillaah ibni cabdiraxmaan ibni abi sacsaca almaazini can abiih oo ah cabdilaahi bni cabdiraxmaan oo taabiciya can abi saciid alkhudri radia allahu tacaala can sacad ibni malik ibni sinaan oo ka mida toddobada saxaabi ee saxaabada ugu axaadiista badan wاlmukiruuna fi riwaayat اlأhar abu hurayrata yalihi bnu cumar waanasu wاlbaxru kalkhudriyi wajaabiru wazawjaة الnabiyi toddobada saxaabi ee saxaabada ugu axaadiista badan buu ka mid yahay anahu qaala waxa uhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam yuushiku waxa dhow an yakuuna inuu ahaado khayru maali lmuslim qofka muslimka ah xoolihiisa ugu wanaagsani khayra maali lmuslim muslimka xoolihiisa ugu wanaagsani hanamun ari inuu ahaado yatbacu biha aiga uu ku raacayo shacafa aljibaal buuraha madaxyadooda iyo dushooda iyo wa mawaaqica alqadri meelaha biyomareenka ah ama roobku uu ku doo o ama biyoqabatin kale yafiru bidiinihi diintiisa isagoo kala baxsanaya min alfitan fitnooyinka isagoo kala baxsanaya imaam bukhaari baabka wuxuu ka dhigay baabun min addiin diinna hadda wuxuu u wataa iimaan buu u wataa waayo haddii iimaan la sheego waa diin diin haddii la sheegana waa iimaan wey diinta inay ka tahay oo iimaanka inay ka tahay in fitnada laga baxsado bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen yani fitnada in laga baxsado iimaanka iyo diinta lagu ilaalinaya waxa laga hadlaya waa baxsashada baxsashadiiba waxa imaam lbukhaari uu ka dhigay inay iimaan iyo diin ay tahay bacd culamaa baa ku tacqiibiyo waxay idhaahdeen iimaanka iyo diinta waxa lagu ilaalinaya baxsashada la baxsanayo marka baxsashada lafteedu iimaan iyo diin ma ah ee iimaan iyo diin baa lagu ilaalinaya waa siyaanat liimaani wdiin waa wax ka baxsan wey laakiin culimmada qaar waxay idhaahdeen waxaa looga jeeda qofka waxa ku kalifaya baxsashada waxa ku kalifayaa waxa weeye waa diin iyo iimaan weeye marka bictibaar almusabib kii sababaya iyadoo la eegayo ayaa sida loogu sheegay laakiin waxaan leenahay qofku inuu diintiisa badbaadiyo lafteeda badbaadintaa uu badbaadinayo iyo baxsashada uu la baxsanayo iyo socodka uu soconayo waatii aynu soo dhaafnay hijradii aynu soo dhaafnay waa hijra uu ka hijroonayo meesha xun si uu diintiisa u ilaaliyo iyada lafteeda cibaadaa ah, iyada lafteeda diina iyada lafteeda iimaana sidaasay usoo gudagelaysa xadiikan la tilmaamay nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaau wasalaam xilliga fitnadu ay badanayso qofku hadduu diintiisa u bao waxa weeye xaalkiisa ugu wanaagsani inuu yahay inuu intuu dadka ka dhex iyo goobaha fitnooyinka uu xoogaa aiga u dhaqdo aiga isagoo daaqsiinaya buuraha dushooda si uu u nabadgalo iyo meelaha waxa weeye togoga ah waxa wey roobku uu ku doo ee biyoqabatin kale si xoolihiisu ay baad u helaan si uu nabadgelyana u helo quutna uu u helo inuu meelaha noocaasa u baxo xadiiku wuxuu tilmaamaya cuslada ama dadka in laga dhexbaxaa fadliga ay leedahay cuslada iyo khuldada keebaa fadli badan waa masale khilaafiya ma dadka in laga dhexbaxaa fadli badan mise dadka in la dhex joogo culimmada qaar waxay yidhaahdeen cuslada ayaa wanaagsan dadka iyo macaasidooda iyo dunuubtooda in laga dhexbaxo waayo khuldada lafteedu dhexgalku wuxuu iska wataa mafaasid badan buu wataa hadday ugu liidata waxbaad xamanaysa dhexgalka dadka aad dhexgelayso magaalada lafteeda inta aad gurigaaga joogto ama keliga aad tahay dhibaatooyin badan baad ka badbaadaysa laakiin markaad dadka soo dhexgasho mafaasid badan baa ku sugan sidaa awgeed culimmada qaar waxay yidhaahdeen dadka in laga dhexbaxaa mar walba fiican laakiin raajixu wuxuu yahay inagoo hadalka soo koobayna waxaa raajixu yahay tafsiil inaan labada dhinac midna si sii aan loo xoojin khuldaduna xilli bay munaasib tahay dadka in la dhex dadka in laga dhexbaxaana xillibay munaasib tahay xilligu hadduu yahay waqtulfitna hadduu yahay fitno baahsan oo aad diintaada u baqayso caqiidadaada iyo camalkaaga labadaba aad u baqayso ama mid aad u baqayso dadka inaad ka dhex awoodaad iskaga caabisana aadan lahayn waxa weeye xaalada noocaasa ah cuslada ayaa ku wanaagsan haddii waxa weeye qofku uu awoodayo sharta ka soo gaadhaysa dhexgalka inuu yareeyo khayr badanna dhexgalka uu ku samaynayo waxa u fiican oo u fadli badan dadka inuu dhexgalo tana waxaa inoo tilmaamaya xadiikii almumin aladii yukhaaliu nnaasa wayasbiru cala aadaahum khayru min aladii laa yukhaaliuhum walaa yasbiru cala adaahu xadiidka noocaasa oo culimmada qaar ay soo dhoweeyeen qofka mu'minkee dadka dhexgelaya ee la noolaanaya una adkaysanaya dhibaatada ka waxa weye ayaa ka wanaagsan qofka ka dhex baxay dhibkoodana aanu adkaysanayn waxaan leenahay sidaasaa raajix ee xaalat lfitanka in waxa weye dadka laga dhex baxo la sameeyo ayaa waxa weeye fadli badan laakiin xaaladan aynu joogno inagu fitnadu aad bay u badan tahay laakiin waa xaalad aynu odhan karno weli khuldada ayaa sii fadli badan waayo khuldadii cilmi baad faaiidaysanaysaa haddii aad aad leedahayna cilmi baad faaiidaysanaysaa jumacii iyo jamaacaadkii baa la oogaya khayr badan baa socda qofku khayrka inuu ku dadaalo mafaasidda iyo dhibaatooyinkana iska ilaaliyo waa mid waxa weeye qofku jaanis u helayo ninbaa la weydiiyey salafkii ka mido waxaa layidhi waxaad ka warantaa ninka jaahilka aan cilmiga lahayn cusladiis waa halaag buud waxaa la weydiiyey ninka caalimka ah ee cuslo sameeya isaga ka waran waxau hi dacaha faina macaha siqaa'aha wa xidaa'aha taridu lmaaa wa tarca shajar yacni ninka cilmiga leh ee dadka ka dhex baxay sahaydiisibuu wataa wuxuu dadka uga dhex baxay inuu cibaadaysto wuxuu ku cibaadaysan lahaana cilmigeedii waa haya laakiin ninka jaahilkee dadka ka dhexbaxaya muxuu ku cibaadaysanaya isagu waa halaagsanaya baabun qowlu nabiyi sal allahu alayh wasalam wuxuu baab u yahay qowlkii nabigu uu yidhi ana aclamukum bihi ana aclamukum billaah anaa ilaahay idinku yaqaana wa ana almacrifata garashadu ficlu lqalbi qalbiga ficilkiisii inay tahay liqowlihi tacaala ama liqowli llahi tacaala walaakin yuaakhidkum alla wuxuu idin qabanaya bima kasabat quluubukum quluubtiinnu wixii ay kasbadaan ee ay sameeyaan ee ay gooyaan imaam bukhaari halkan wuxuu ku tilmaamaya oo ku radinaya nimanka murji'ada la yidhaahdo ee odhanaya iimaanku wax camala ma iimaanku wax camala ma ayuu doonaya inuu ku radiyo wuxuu ku tilmaamaya ictiqaadka laftiisu inuu camal yahay camal inuu yahay buu ku tilmaamay aayadana wuxuu u keenay aayaddu waxay ku saabsanayd aymaan bay ku saabsanayd aymaan ayay ku saabsanayd laa yuaakhidukum allahu biاllahwi fii aymaanikum walakin yuaakhidukum bima kasabat quluubukum markii aymaanta laga hadlayay dhaarihii aan loo qastiyin ee laquulyamiinka ah ee carabku boobayay ee qalbiga aan ka soo go'in waxaa la tilmaamay kuwa noocaasi dhaar xaqiiqatan inaanay ahayn xukunkeeduna inaanu ka dhalanay laa wallah wa balaa wallah iyo wixii la mida weeye waad cunaysaa iyo wallaahi cuni maayo qofku dhaar xaqiiqiya uma qastiyin waxa ayaddu ay tilmaantay dhaarta la ysu qabanaya waa ta loo qastiye qalbiga ka soo go'day waxaana la tilmaamay wixii qalbiga ka soo go'ayay inuu kasbi kasbiya camal inuu yahay bima kasabat quluubukum halka waxaa laga qaadanaya qalbigu inuu camal inuu leeyahay imaam albuhaari sidaasuu wataa xadiikuna waa sii xoojinaya qaala abu cabdilah waxaa wili xadaana muxamed bnu salaam albikandi shiikha la yidhaahda muxamed bnu salaam laamtana waa la takhfiifinaya ruwaadda asal waxa u ah salaam in la shado oo sallaam la yidhaahdo sidaasaa asala laakiin magacyo laga soo reebaya magacyada waxaa ka mida ah, muxamed bnu salaam albikandi shaykh lbukhaari iyo inankii u abtiga u ahaa iyo waxa weeye awowgii iyo salaam ibni muxamed ibni naahid ninka la yidhaahdo isaguna waa mukhafaf salaam ibni mishkam oo isaguna mukhtalafa ruwaadda noocaasaa laga soo reebaya uma salaamu kulluhu muaqalu ila abalxabri maca albikandi bilkhulfi wabni ukhtihi mac jaddi wabni muxamed bni naahidin wafi salaam bni mishkamin khulfun qufi cabdulahi bnu salaam saxaabigii jaliilka ahaa alxabr iyo ragga la midka ah ilaa shan nin baa laga soo reeba shantaba waa tilmaam kuwaas waa la khafiifiya shiikhana ka mida muxamed bnu salaam albikandi qaala waxa uhi ahbarana cabda wa cabdat bnu sulaymaan alkuufi can hishaam bni curwa bni zubayr bni alcawaam can abihi curwat bni zubayr can caaisha radi allahu tacala canha qaalat kaana rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay ida amarahum saxaabada haduu faro amarahum wuxuu farayay min alacmaali acmaasha xaggeeda maa yuiiquuna waxay awoodayaan yani ma dhibayno ma klifayn qaaluu waxay idhaahdeen markay arkeen nabigu inuu ka khafiifinayo oo acmaal sahlan oo fudud uu u dirayo nabigu calayhi salaau wasalaam oo mashaqada uga cabsanayo qaaluu waxay idhaahdeen inaa anagu lasnaa manihin ka hayatika ad afara laka waa kuu dhaafay adiga xaggaaga maa taqadama wixii hormaray min dembika dembigaaga yoma taahara wixii dambeeyey yani unuubtaadii tagtay ta mustaqbalka aad samaynayso labadaba waa lagu dhaafay laakiin anagu xaalkaasoo kale ma nihin waxay taa uga jeedaan adiga haddii dembigii hore iyo kii dambeba lagu dhaafay waxa aad samayn doonto iyo wixii tegayba anagu adiga kulama mid sidaa awgeed annagu inaanu cibaadooyinka badsanno oo aanu acmaasha badinno halkaana waxay ku saarbeebayaan oo laga fahmayaa yacni adiga maadaama dembigii hore iyo kii dambeba lagu dhaafay inaad camalka aadan badsan adiga waa gartaa nebigay u carab laalaadinayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu xaq u leeyahay ama uu mudan yahay acmaasha inaanu badin maadaama dunuubtiisoo dhan dhaafay laakiin yaga laga doonayo unuubta acmaasha inay badsadaan fayadabu nabigu waa cadhoonayay xataa yucrafu ladabu ilaa lagu garta cadhada fii wajhihi wejigiisa uma yaquulu nabigu wuxuu odhanayay atqaakum ka idinku alla ka cabsiga badan wa aclamukum billaah ilaahayna idinku yaqaanaa ana aniga wey xadiiku wuxuu tilmaamaya iimaanka inay ka mid tahay acmaasha la samaynayo acmaasha la ysfarayo iyo acmaasha nabigu uu samaynayo calayhi salaau wasalaam dhammaantood iimaanka ayay ka mid tahay xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya alla cabsiga la doonaya in lala yimaado alla cabsiga hadii keligii la sheego waa wixii dunuuba in laga tago wixii wanaagsanna lala yimaado wax wanaagsan in lala yimaadaana oo ah wixii la isfaray oo waajibaadku ay kow ka yihiin waxa weeye waa iimaankii iimaanka ayay ka mid tahay wuxuu imaam bukhaari ku tilmaamayaa eh, alla ka cabsigu inuu waxa weeye iimaan yahay inuu waxa weeye iimaanka ka mid yahay waxaa xadiidka kale aynu ka qaadanaynaa nabigu calayhi salaau wasalaam inuu saxaabada u tilmaamayo qofku haddii camalkiisu u wanaagsanaado qofku haddii uu dadaalo xaalkiisuna u wanaagsanaado kamaalna uu gaadho sida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo la tilmaamay dembigiisa hore iyo ka dambaba in loo dhaafay qofka noocaasa inuu mudan yahay inuu acmaasha sii badsado waana ta uu ka xanaaqa calayhi salaatu wasalaam haddii la ii dembi dhaafay keensan maysa inaan gaabiyo oo aad iga camal badataan ee waxay keensanaysaa inaan dadaalka sii laban laabo dadaalka inaan sii laban laabo dadaalka inaan sii laban laabo macnaha noocaasa ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam uu saxaabada waxa weeye uga digay xadiika waxaynu kaloo ka qaadanayn qofka kamaalkiisu inuu ku xasilayo inuu jamciyo labada quwadood ee nabiga la siiyey oo ah alquwa alcilmiya waalquwa alcamaliya adilo badanna waa lagu tilmaamay aayaad iyo axaadii baleh aayaadka waxaa ka mid a ina aladiina wa camiluu saalixaat aamanuu waa quwa cilmiya iimaan qalbiga degaya in la qiro oo waxa weeye la ogaado waa quwa cilmiya wa camilu saalixaatna waa quwa camaliya labadaa haddaad kulansato oo iimaankaaga iyo aqoontaada aad xoojiso camalkaagana aad wanaajiso qofkaasi wuxuu gaadhaya kamaalkiibuu gaadhaya waana ta nabigu sheeganaya calayhi salaau wasalaam ee naftiisa uu ku tilmaamayo qul aamantu billahi uma staqim qaluu rabbuna allah waa quwa cilmiya uma staqim uma istaqaamu waa quwa camaliya adilada kitaabka iyo sunnada maslada ku timi aad bay u badan tahay taana nabigu waa inoo tilmaamay atqaakum waa quwa camaliya waayo taqwada hadda camalkii baa looga jeedaa waa ficlu lwaajibaat wa tarku lmuxaramaat waajibaadka in lala yimaado xaaraantiina laga tago aclamukum billaahna waa quwa cilmiya ilaahay anaa idinku aqaana magacyadiisa iyo tilmaamihiisa waxaanu kaloo xadiidka ka faa'iidaysanaynaa haddii loo baahdo qofku uu u baahdo naftiisa inuu xaqiiqadeeda sheego inay bannaan tahay oo halkay soomaalidu yidhaahdaan haddii lagu sheegana waa la issheelaa haddii lagu sheelana waa la issheegaa yacnii nebigu wuxuu ka dareemay wuxuu ka dareemay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay leeyihiin waxa weeye adiga haddii laguu dambi dhaafay uma baahnid sidayada acmaasha inaad badsato laakiin annagaa badsanayna dabeedna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u iyadoo dunuubtiisa loo dhaafay haddana inuu ka cilmi badan yahay oo welibana uu ka camal badan yahay oo uu ka alla badan yahay baabun wuxuu baab yahay man kariha kii naca an inuu ku noqdo fi lkufri gaalnimada kamaa yakrahu sida uu nacayo an yulqa fi naari naarta in lagu tuuro sida uu u min aliimaani iimaanka inay ka mid nicida qofku uu nacayo gaalnimo inuu ku noqdo sida uu u nacayo in naar lagu tuuro inay iimaanka ka tahay qala abu cabdillaah xadaana sulaymaan bnu xarb abu ayub alsdi qala waxa ui xadaana shucba amiiru lmuminiina fi lxadii shucbat bnu lxajaaj can qataada bni dicaama asaduusi albasri can anas bni malik radi allahu tacala canhu can nabiyi sal allah alayh wasalam qaala waxau hi ay alaau khisaalin saddex khasladood man kuna fiihi kii ay ku sugnaatay wajada waa helaya xalaawat aliimaan iimaanka macaankiisa ayuu helaya mankii kaana allaahu alla u ahadayo warasuuluhu rasuulkiisu axaba ilayhi mid xaggiisa looga jacayl badan yahay mima siwaahuma wixii labadoodaba waman axadkii wamankii axabba jeclaada cabdan addoon laa yuxibuhu aan u jeclaanayn ila lilaahi ilaahay dartii mooyaane waman axadkii yakrahu nacaya an yacuuda inuu ku noqdo fi lkufri gaallimo bacda id anqadahu allaahu inta uu alle ka badbaadiyey kamaa yakrahu sida uu u nacayo an yulqaa in lagu tuuro fi naari wuxuu u soo celiyay si uu u tilmaamo inay umuurta iimaanka iyo waxyaabaha iimaanka soo gudagalaya inay ka mid tahay qofku inuu jeclaado islaamnimada iyo iimaanka inuu baaqi ku noqdo oo uu noco lidkeeda oo ah inuu dib uga noqdo iimaannimada iyo islaamnimada xadiikana horaynu soo sharaxnay baabun wuxuu baab u yahay tafaadulu ahli liimaan dadka muminiinta inay kala fadli badan yihiin oo ay ku kala badan yihiin fi lacmaali acmaasha dadka muminiinta ama muslimiinta ah acmaasha ay samaynayaan ama darajaadka iimaanka inay ku kala badan yihiin ayuu waxa weeye baab u yahay sida ahlu sunnati waljamaca ay qabaan aynu soo tilmaannay imaamu lbukhaarina kitaabu liimaan markuu tacriifinaya iimaanka waa kii inoo soo sheegay aliimaanu qowlun wa camal camalkaana uu soo gudagelaya camalu ljawaarix wax kastoo wanaagsan oo aaca ah oo la sameeyo iimaanka ayay kamid tahay sidaa awgeed camalka haddii la kala badsado wanaagsan waxaa ka dhalanaya iimaankii in la kala badsaday oo waxawey lagu kala badan yahay qaala imaamu abu cabdilaah xadaanaa ismaaciil ismaaciil ibni cabdilaahi ibni abi uways albaxi ibni cabdilaah ibni abi uways sida badanna wuxuu inoo soo noqnoqonayaa iyadoo awowgii loo nisbaynayo oo ismaaciil ibnu abi uways waxa wey lagu magacaabay waxaana dhashay imaamu maalik oo shiikhiisa ah baa dhashay oo xadiika wuxuu ka warinaya abtigii qaala xadaanii mali malik ibni anas imaamu daar اlhijra can camr bni yaxya ibni cimaara almaazini can abiih oo ah yaxya bni cimaara can abi saciid alkhudri radi allahu tacala canhu can inabiyi sal allahu alayh wasalam qaala waxa ui yadkhulu waa gelayaa ahlljannati ahlujannuhu aljannata jannada ayay gelayaan wa ahlu naari naar ahlu naarkuna naarta ayay gelayaan oo qolo waliba halkii loogu talagalay bay gelayaan uma yaquulu llahu tacaala intaa dabadeed alla wuxuu odhanaya ahrijuu ka soo saara man axad kaana fii qalbihi qalbigiisa ay ku sugnaatay miqaalu xabatin waxa weeye xabad heeda wax leeg oo la kay qalbigiisa ku sugan tahay min khardalin waxa weeye khardal ka ahaaday xabba oo khardala mintu waa bayaaniya wey yacni xabatin min shaciir maa xabatin xabad oo min khardalin geedka khardalka la yidhaahda ah kole af soomaaliya u garan maayo laakiin culimmadu waxay ku macneeyeen waxa weeye nabaadka ama midhaha soo baxa ama geedaha soo baxa ka ay ugu yar yihiin ayaa khardal la yidhaahdaa sidaa awgeed luqadda carbeed marka la sheegaya shayga ugu yar xagga miisaanka nabaadkaas ama geedkaasay ku tusaaleeyaan khardal oo min iimaanin iimaan ah fayukhrijuuna way soo saarayaan malaaigtii minha naarta xaggeeda way ka soo saarayaan qad iswadu xaalay yihiin kuwa madoobaaday kuwii la soo saarayay fayulqawna waa lagu tuurayaa fii nahri lxaya waxa weeye webiga waxa weeye alxaya la yidhaahdo yani webiga waxa weeye alxaya roobka weeye aw ilxayaati ama nahri lxayaa webiga nolosha ayaa lagu tuuraya shaka maalikun maalik ayaa shakiyey fayambutuuna waa dalanayaan kama tambutu lxibatu sida siidhku uu u dhasho ama uu u soo baxo fi jaanibi sayli toga dhinaciisa uu uga soo baxo alam tara miyaadan arkayn annaha yadu takhruju inay soo baxayso safra iyadoo huruuda multawiya iyadoo janjeedha waayo waa daciif oo way taag daran tahay markay soo baxayso intaanay xoogoobin qaala wuhayb waxaa uu yidhi waa wuhayb ibni khaalid ibni cajlaan albaahili albasri oo ka mida ah a'immadii waaweynaaye xadiidka ka mida ah. qaala waxa uhi xadaanaa camrun camrun baa noo sheekeeyey waxa halka imaamu maalik uu ka shakiyey alxaya aw ilxayaa uu yidhi isagu ma shakiyin wa qaala waxa uu ihi khardalin min iimaan lafdigana waa khardalin min khayr halkii iimaankana wuxuu ku badelay khayr buu ku badelay waana isku macno wey xadiikan wuxuu inoo ah inay ku kala tegayaan iimaanka ay ku kala tegayaan dadku waa qaybo sida alla subxaanahu wa tacaala uu u uma awrana kitaab اladiina اstafayna min cibaadina faminhum ظalim lnafsih wminhum muqtaid wminhum saabiq bاlkhayraati biidn اllah muslimiinta dad ka mid ama muminiinta dad ka mid ahi iimaanka waxa weeye kamaalkiisa ayay gaadheen kamaalkiisa waajibka iyo kiisa mustaxabka a labadaba waa kuwa waajibaadka la yimi muxaramaadkana ka fogaaday makruuhaadkana yaraystay sunnayaashana badsaday kuwa noocaasa waa kuwa waxa weeye kaamiluliimaanka ah waa asaabiqiina bilkhayraat waa kuwa tagay weeye asaabiquun asaabiquun ulaaika almuqarabuun qaybta labaad waa qaybta muqtasidiinta asxaabulyamiinka waa qaybta la intii waajibka ahayd ku kaaftoomay muxaramaadkana iska ilaaliyay waajibaadkana la yimi aan aadka ugu dadaalin sunnayaasha inay badsadaan makruuhaadkana ay iska ilaaliyaan qaybtaasina waa qayb badbaaday wey qaybta saddexaad waa aaalimuuna lianfusihim iyagoo muslimiina oo aslul iimaankii laga helay iimaanka asalkiisa laga helay haddana naftooda ku dulmiyey waajibaad inay ka tageen ama macaasi inay la yimaadeen kuwaa laftooda axwaashoodu sii kala badan tahay xaalka ugu hooseeya waa kuwaas waxa weeyaan inta la ciaabo lagu ciqaabo inta dembigoodu leegyahay mar soo wada bixi maayaan mid walba inta dembigiisa iyo macsiyadiisu ay leeg tahay ayuu naarta ku sugnaanaya haddii alla subxaanahu watacaala aan u dambi dhaafin marka kuwa ugu dambeeye laga soo saarayo waa kuwa laga helay asluliimaankii laga helay waxa u dheerina ay tahay miqaalu xabati khardalin min khayr midhaha ugu yar oo khayri uu waxaweye u weheliyo kuwa noocaasa oo bimacnaa ka badbaaday gaalnimo un ka badbaaday aslul iimaankii laga helay taasi waxay keenaysaa inaanay cadaabka ku aabaadin weligoodba sida gaalada aanay ugu sugnaanin halka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidku markuu sidaa inoogu dhigay dadka muslimiinta ee muminiinta inay iimaanka ku kala badan yihiin waxaana ku kala badinaya siday wanaagga u kala badsanayaan xumaanta ay isaga ilaalinayaan xadiika iyo baabka imaam bukhaari u baabaystay way ismuaabaanayaan oo dadkani waa dad iimaan laga helay waxaana la tilmaamay iimaanka laga helay inuu aad u yaryahay ayaa waxa wey la tilmaamay cagsigeedana waxaa laga fahmayaa dad iimaankooda uu dhammaystiran yahay in waxa wey la helayo qaal bukhaariyu waxa ui xadaana muxamed bnu cubaydillaah ibni muxamed ibni zayd almawi mawla ali cumaan ibni cafaan qaala xadaana ibrahim bnu sacd ibnu ibrahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf horaynuu soo marnay can saalix wa saalix ibni kaysaan almadani wuxuu ka mid ahaa talaamiidii ibnu shihaab walibana culimmadu waxay ku tilmaameen rawaa wahuwa akbaru minhu riwaayat lakaabiri can اlasaakhir ayay waxa weeye ku sheegaan shiikhiisa waa ka wen yahay saalix ibnu kaysaan waa ka wenye waana ka horeeye wuxuu ka qaatay ninka dayar isagoo boqol iyo lixdan sano ah ayuu dhintay cilmigana wuxuu bilaabay isagoo sagaashan ah markay culimmadu ka hadlayaan waxa weeye man alaba alcilma cala kibar kuwaasuu ka mid jaamacadda dhiganayay baan ka qoray laakiin meeluu ku dambeeye garan maayo muddaan jamcinay alcibar fii man alaba alcilma cala kibar cibarta ku sugan qofka cilmiga ku dalbay weynaan ku dalbay tusaalayaasha ugu cadcadna waxaa ka mida ah saalix ibnu kaysaan baa ah. waxay tilmaameen isagoo waayeela oo sagaaankii cagacagaynaya inuu bilaabay cilmiga inuu dalbo dadaalkiisana wuxuu gaadhsiiyey bukhaari inuu u soo xusho axaadiista ugu saxiixsan inuu waxaweeye ka mid noqdo ragga soo warinaya waa sharaf iyo makaana wey can ibni shihaab aلzuhri can abi umamata bni sahl ibni xunayf oo laysku khilaafay ma axaabiba mise waa taabici laakiin xaafidku uu xoojinayo ru'yo inuu leeyahay oo sharaftii saxaabada la siinayo maadaama nabiga uu arkay laakiin xadiikiisu uu noqonayo xadii taabici uu noqonayo anahu samica aba saciidin اlkhudri radia allahu tacaala canhu yaquulu isagoo le maqlay qaala rasuulu llahi sal اllahu alayh bayna xili ana naa'imun anigu aan hurdo ra'aytu naasa dadka ayaan arkay yucraduuna calaya iyadoo la ii soo bandhigayo walxaal calayhim qumus iyagoo qamiisyo ay xidhan yihiin minhaa waxaa ka mida qamiisyadaas maa yabluqu wax gaadhaya athudiya waxa weeye wax naasaha u gaadhaya yacnii khamiiskii uu xidhay ayaa waxaanuu hoos uga degayn naasihiis ayaanuu hoos uga wax ka sokeeya ma xagga hoose ayaan uga sokeeyaa oo hoos buu mise xagga sare uu uga sokeeya labadaba waa ixtimaalaysaa maa duuna daalika oo xagga sare ah oo luquntii iyo laabtii iyo xaggaasa naaska dushiisa ah. ama maa duuna daalika xagga hoose ayuu uga hooseeyaa oo xundhurtiisa iyo waxaa weeye jilbihiisa iyo ruugagiisa iyo gomadihiisa waxa weeye gaadhaya labadaba waa lagu macnaya macnaha dambaana wanaagsan yacni maa duuna dalika wax ka hooseeya oo bimacnaa ka sokeeya naasaha oo xagga hoose ah ilaa laga gaadhayo lugaha laga gaadhayo wa curida calaya waxaa la iisoo bandhigay cumar bnu lkhaaab baa la iisoo bandhigay walxala calayhi dushiisa ay tahay qamiisun qamiis uu yahay qamiiskaasoo yajuruhu uu jiidayo qaaluu waxay idhaahdeen famaa awalta dalika arrinkaa maxaad ku macnays yaa rasuul allah rasuulkii allow riyada maxaad ku fasirtay qaala waxau hi nabigu addiin diin baan ku macneeyey xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya diinta oo iimaana sidaynu soo sheegaynay marka diin la sheego keliya waxay la macno tahay iimaankii bay la macno tahay waayo iimaanka laftiisa marka la ilaaqo keligii la sheego waxaynu tilmaannay acmaashii wanaagsanaydna inay gudagelayso waxaa la tilmaamay dadku inay iimaanka iyo diinka inay ku kala badan yihiin waxaa la tilmaamay oo lagu shabahay diintii amiis la xidhanayo culimmaduna waxay idhaahdeen qofka haddii manaam lagu tuso qamiis isagoo xidhanaya ama isagoo bixinaya iyo wixii lamida waxa lagu macnaynaya diin baa lagu macnaynaya yacni hadduu bixinayana diintuu ka dhex baxaya hadduu diinta ayuu soo gelaya ama badsanaya ama badsanaya oo xaalkiisaa sii wanaagsanaanaya waxyaabahaasoo dhan waxaa lagu macnaynaya diin baa lagu macnaynaya xadiikii kale waa kii tilmaamayey allaha sayulbisuka qamiisan ilaahay qamiis buu kuu xidhi wuxuu nabigu inoo tilmaamay diinta in lagu kala badan yahay midbay diintii u joogtaa waxa weeye naasihiisa ay u joogtaa midna waxay u joogtaa meelo ka sokeeya qofba meel bay u joogtaa waxaa la tilmaamay cumar bnu khaaab isagu diintii u xidhnaa waayo diinta lafteedu maadaama aynu dhaqan gelinayno oo aynu la fangelayno waxaa laga soo qaaday hu iyo labis baa laga soo qaaday allana waa kii hi taqwa dalika khayr waxa weeye alla kacabsigii baa libaas lagu tilmaamay wax la xidhanayo maadaama qofku waxa weeye dhaqangelinayo waxaa la tilmaamay cumar bnulkhaaab diintiisa inuu dhulka ku jiidayo oo bimacnaa diintiisa iyo iimaankiisu inuu aad u badan yahay taana kama laazimayso abibakar inuu ka diin badan yahay ama ka iimaan badan yahay ka dhalan mayso waayo qaacidadu waxay tahay saxaabi haddii fadli loo sheego oo lagu gaar yeelo taa macnaheedu ma aha in shaygaa uu ku fadliga badan yahay afdaliyo mulaqa a ah laga qaadan maayo cumar bnkhaaab baa la tilmaamay inuu diin badan yahay inuu iimaan badan yahay laakiin xataa abubakar inuu ka iimaan badan yahay waxa wey laga qaadan maayo axaadiista kalena inoo cadaynaysa iimaanka abibakar haddii lagu miisaamo waxa wey iimaanka saxaabada kale inuu waxa wey ka raajix noqonayo oo uu waxaweeye ka xoog badanayo baabun wuxuu baabu min aliimaan xishoodku inuu iimaanka ka yahay hore waxaynu u soo marnay baabu umuuri liimaan umuurta iimaanka baabkeeda waxaana laynoo soo sheegay waxyaabihii lasoo sheegay waxaa ka mid ah wa situuna shucba walxayaau shucbat min aliimaan xagga waa soo sheegay laakiin imaam lbukhaari wuxuu soo celinaya xishoodka si gaara inuu u sheego halkaa bitabac baa loo sheegay waxyaabo kale ayaa weheliyey laakiin baabkan wuxuu ugu gaar yeelay inuu caddeeyo xishoodku inuu iimaanka ka mid yahay xadaana cabdulahi bnu yuusuf bukhaari waxa uu yidhi xadaana cabdulaahi bnu yuusuf atiniisi oo aynu soo marnay qaala waxa uhi ahbaranaa malik imaamu daari lhijra ibni anas can ibni shihaab can salim ibni cabdillaah axad fuqahaai sabca cala axad alaqwaal haddii lagu socdo can abiih ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam mara wuxuu soo maray calaa rajuli nin oo min alansaari ansaarta ka mida walxaal huwa yacidu isagoo ku waaninaya akhaahu walaalkii fi lxayaai ay fii shani alxayaai xishoodka arinkiisa isagoo kala hadlaya yani isagoo odhanaya xishoodku waa xat kaanahu yaquul inahu adara bika nin xishood badan buu ahaa dabeedna wuxuu ka waaninaya xishoodka xishoodka ayuu ka waaninayay yani xishoodka badan iska daabuu ku lahaa faqaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alle waxa uu ku yidhi dachu ka tag faina alxayaa maxaa yeele xishoodku min aliimaani iimaanka ayuu ka mid yahay axaadiista kalena waa tii tilmaamaysa inoo soo socotaa alxayaau kuluhu khayr alxayaau laa yatii ila bikhayr xishoodka dhammaantii waa wanaag xishoodku wanaag mooyaane wax kale ma keeno ishkaalka laga yaabo dadka qaar inuu ku yimaado waataynu ka jawaabnay haddii la yidhaahdo waxa dhacda qofku dad inta uu u yimaado xumaan samaynaya inuu ka xishooda inuu waaniyo taa jawaabteedu waxay tahay xishoodka la sheegaya iimaanka ka midka waa xishoodka harcigaa ah wey laakiin xishoodka kuu diida wixii wanaagsanaa xishood sharciya ma ah waa khajal waa xishood aan habboonayn waa xishoodka aynu tilmaannay waxa weeye inay culimadu ka digeen laa yacuuqanka alxayaa an alabi laa yatacallamu alcilma mustaxyin walaa mustakbir qof xishoonaya cilmi ma barto samana ma sheego xumana ma reebo haddii qofku uu ku badan yahay khajilada noocaas ay ku badan tahay kaasi ma wanaagsana laakiin xishoodka nabigu sheegaya calayhi salaau wasalaam waa kii wanaagsanaya waxa xun kuu diidaya waxa wanaagsanna waxa weeye ku faraya baabun wuxuu baab u yahay qowluhu tacaala fain taabuu haddii ay toobad keenaan wa aqaamuu salaata salaada ay ogaan wa aatuu zakaata zakadana ay bixiyaan fakhalluu sabiilahum waxa weeye wadadooda u banneeyo badbaadiye ay utrukuuhum washaanahum iyaga iyo xaalkooda isu daayeen xadaana cabdulahi bni muxamed almusnadi horaynu u soo marnay waxaa loo nisbeeyey musnad baa loo nisbeeyey liannahu yuxibu alaxaadii almusnada wuxuu jecelayaa axaadiista musnadka ah qaala waxau hi xadaana abu rawx ninka abuu rawx la yidhaahdo magacanna waa la fatxiya sida haalibka ah welibana magacyadii mutaqadimiinta ahaa bilfatxi rawxun saalifu wawaahimun man qaala dumma ruuxa bna alqaasimi raggii dambe waa laga helaya ruux niman lagu magacaabayo laakiin raggii hore ee asaaniidda ku yimi waa loo fatxiyaa kunyo iyo magac kay doontaba ha noqoto abu rawx alxaramiyu bni umaara umaara caynta waa la daminaya mimtana waa la khafiifinaya alcataki albasri qaala can waaqid ibni muxamed ibni zayd ibni cabdilaahi ibni cumar bni khaaab awowgiibuu ka warinaya aabbihii buu ka warinaya oo ah zayd muxamed bnu zayd ibni cabdilaahi ibni cumar bni khaaab qaala waxa uhi samictu abi yuxadiu isagoo ka sheegaya can ibni cumar awowgii oo waa muxamed ibni zayd ibni cumarna waa awowgii oo cabdilaahi bni cumara muxamed ibni zayd ibni cabdilaah ibni cumar ibni khaaab wey ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam qaala waxa uhi umirtu waxa lay faray an uqaatila inaan la dagaalamo annaasa dadka an uqaatila ay biqitaali اnnaas bian uqaatila اnnaas dadka inaan la dagaalamo ayaa lay faray xataa yashhadu ilaa ay ka iraan an laa ilaaha ila aq lagu caabudaa inaanu jirin ila allah all mooyaane ana muxamada muxamedna rasuullah inuu yahay wayuqiimu salaata salaada ay ogaan wayutu akaata akada ay bixiyaan faida facaluu alika taa haddii ay sameeyaan casamuu minii wayga ilaaliyeen dimaa'ahum dhigagooda iyo wa amwaalahum xoolahooda ila bixaqi lislaami islaamka xaqiisa mooyaane wa xisaabuhum xisaabtooduna cala allah ilaahay dushiisa ayay ahaatay imaam buhaari kitaab kitaabuliimaan baynu ku sugannahay baabkan iyo xadiidkan wuxuu u baabaysanaya iimaanku inuu camal u baahan yahay oo iimaan keliya inaanay ku filnayn oo nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo aayadda labadaba waxa lagu tilmaamay haddii la soo islaamo ama qofku uu mu'min noqdo wuxuu ku badbaadaya camal inuu la yimaado fain taabuu haddii shirkiga ay ka toobad keenaan gaalaa laga hadlayay shirkiga ay ka toobad keenaan oo muminiin muwaxidiina ay noqdaan fakhalluu sabiilahum lama odhan ee waxa lagu xidhay camal baa lagu xidhay wa aqaamuu salaata wa aatahu zakaa salaadna ay oogaan zakana ay bixiyaan xilligaasaa fakhalluu sabiilahum waxa weeye la badbaadinaya halkaa waxaynu ka fahmaynaa iimaanku inuu camal u baahan yahay camal inuu u baahan yahay xadiikuna macnahaasuu sii xoojinaya wuxuu le nabigu calayhi salaau wasalaam waxaa lay faray dadka dhammaantiina la dagaalamo ilaa ay shahaadateynka la yimaadaan oo ay soo islaamaan xadiikana islaamka bilowgiisa wuxuu ku soo baxay mushrikiintii waxa weeye carbeed oo iyaga waxaan islaamnimo ahayn ama aan dagaal ahayn lagama aqbalay xaalku sidaasuu ahaa laakiin markii dambe waxa weeye sida xaalku uu ku dambeeyey gaalada dhammaantood waa lala dagaalamaya laakiin marka lala dagaalamo ama jizyay bixinaya ama way soo islaamayaan ama waa lala dagaalamaya axwaashaasi markii dambe sida raajixa ah waxa weeye gaal oo dhanbay u taallaa waxaana u daliila xadiiu burayda oo saxiixu muslimka ku yimi oo xilliyadii dambe soo baxay uma dcuuhum ila slaam dabeedna waxa la sheegay fainhum ajaabuuk islaamka haddii ay aqbalaan hadday diidaan udcuuhum ila ljizya jizye in loogu yeedhayo taana hadday diidaan fastacin billaahi waqaatilhum waa lala dagaalamaya allana waa lala kaashanaya culimmada qaar waxay leeyihiin xadiikaas ayaa xadiika nasakhaya mawduuca ku saabsan in dadka lala dagaalamo ilaa waxa weeye ay ka soo islaamayaan jizya meesha ku sugan waxaa la tilmaamay haddii dadku ay soo islaamaan oo iimaankii laga helo oo islaamnimada ay qaataan in lagu xidhay xaqulislaam in lagu xidhay islaamka islaamnimadaas iyo iimaankaasi inay xuquuq leedahay xuquuqdaa haddii ay ka soo bixi waayaanna in lagula dagaalamayo markay shahaadateynka la yimaadaan salaadii iyo zakadiina ay la yimaadaan casamuu minii dimaahum wa amwaalahum dhiigooda iyo xoolahooda labadaba waa la ilaalinaya ila bixaqi lislaam islaamka xaqiisa wixii loogu yeeshay mooyaane yacni wax dhiigooda bannaynaya inay la yimaadaan mooyaane markaiyo aayadda labadaba in lagu radiyo nimanka murji'ada ah ee odhanaya laa yaduru maca aliimaani danbu liman camila qofkuna inuu ku badbaadayo iimaan keliya oo camal aan uu wehelin inuu ku badbaadayo bal iimaankiisu uu kaamil noqonayo acmaashuna iyo taacooyinkuna inaanay iimaanka ka mid ahayn qolada murji'adee ku tegay ayuu doonaya qowlkooda inuu ku radiyo hada wallahu aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed waaalihi wslm